سنن النسائي في مساء يوم الأربعاء الموافق ل athaamin min shahri shacbaan caami alfan arbacmiya waa waxid wa arbaciin hijrat mustafa sala allahu alayh wali wasalam dimna silsila duruus xadiid mustafa sala allahu alayh wali wasalam badan bikitabi arbaciin waintaha bisain wa saxiixayn yasar allahu litmaam walikmaal warazaqna alakhlas fi lqowl alcamal inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan waa majliskii afar iyo tobanaad ee majaalis dulmarka sharxa kooban ee kitaabka sunan anasa-i galabtana waa galab arbico ah sideedda bish shacbaan kun afar boqol kow iyo afartanka jir nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaan kusoo jirnay kitaab tahaara baabka boqol iyo afar iyo afartanaad ayaan insha allah halkan ka bilaabi doonaa baabu dikri alqadar aladi yaktafi bihi arajulu min almaai lilgusli baabu dikri alqadar aw alqadri qadarka sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay aladi qadarkaasu yaktafii bihi arajulu ninka ragga uu ku kaaftoomi min almaai biyaha lilgusli qabayska inta ugu kaaftooma qofka ragga ah ayuu baabkan u baab yahay biyaha qabayska uu u qabaysani ama uu ku qabaysani janaabada uu ka qabaysani inta uu kaaftooma ayuu baabkan u baab yahay weeyaan miiqaa ku filan ma hal litir baa ku filan ma laba litir baa ku filan ma hal sac baa ku filan inta ku filan sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiidka laba boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixu lisnaadi qaala imaam anasai aleyh raxmat ullah akhbarna moxamed ibni cubayd qaala xadahanaa yaxya maxamed ibnu cubayd ninkaas la yihahdo waa alkindi waa saduuq qala wuxu xadathana yaxya ibnu zakariya ibn abi zaaida yaxya ibnu zakariya ibn abi zaaida ninkaas waxaa weeyaan waa hiqatun mutqin hiqatun mutqin wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam laba boqol iyo labad ayuu geeriyooday can muusa aljuhani yusa ibn abd muusa ibn cabdillahi aljuhani weeyaan waa hiqatun caabid qaala wuxuu yidhi uutiya mujaahidun mujaahid ibnu jabr imaamkii abulxajaaj almaqsuumi ahaa oo mawlaahum ahaa reer makan ahaa alimaam alfaqiih athiqa ayaa waxaa loo keenay biqadaxin dhakal ama baaf ayaa loo keenay kaasoo xarastuhu aan ku qiyaasay thamaaniyata arطaalin sideed ruطal ruطalka sideed ah sideed ruطal ayaan ku qiyaasay ayuu yidhi markii aan firfiiriyey oon barbaaray wuxuu u dhexeeyaa afarta sideedaas muxuu ahaa rotol waxay udhexeeyaan afar litir iyo saddex litir intu u udhexayso weeyaan taqriiban afar litirna ma gaarayso saddex litirna way ka badanta weeyaan fa qaala wuxuu yidhi xadadatnii caaishatu caaisha ayaa ii warantay radia allahu tacala canha ardaaha ana rasuula rasulka al sala allahu alayh waali wasalam kaana rasuulkan wuxuu ahaa yaktasilu mid ku qabaysta bimidli haada intaan oo kale ayaan ka maqlay ayuu mujaahid ibnu jabr yidhi inay caaisha sheegtay radi allahu taala ardaha rasuulkeena inuu ku qabaysan jiray inta ayada ayay sheegtay saas ayay caaisho ka sheegtay nabigeena sala allahu alayh waali wasalam waxaan noo imaan doonta insha allahu tacaala in eh, intaas in aada ugu yarna uu nabigeena ku qabaystay calayhi salaatu wasalaam weliba inta badan intaas in ka yar uu nabigeena ku qabaysan jiray sala allahu alayhi waaalihi wasalam waayahay arrintan marka waxay ukhuduucaysaa eh, dadka ayaa kala duwan ninbaa buuran qof baa aada u wasakhaysan xaaladda lagu sugan yahay xaalad qabow xaalad kulayl xaalad biyo yari xaalad biyo badnaan waxay ukhushuucaysaa khuduucaysaa eh, ashkhaasta iyo xaaladaha ay ukhuduucaysaa weyaan ama ay u hogaansamaysaa arrinta ayada ama ay ku xiran tahay xadiidka laba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala qala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna moxamed ibn cabdil ayaa noo warramay qala wuxu xadathana khalid moxamed ibn cabdilaclى waa hiqa weeyaan khalid ibn xarit waa hiqatun thabt qaala xadathana shucba ibn xajaaj waa imaamkaa taqaanin can abi bakr xafs waxaa la yihahdaa cabdullaahi ibn xafs ibn cumar ibnu sacd ibn abi waqaas weyaan waa hiqa qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay abaa salamata ibn cabdiraxmaan ayaan ka maqlay yaquuli isagoo la dakhaltu waxaan galay calaa caishata ayaan u galay radia allahu ta an ardaaha ayaan u galay kow wa akhuuha walaalkeed oo min alradaacati xagga nuugmada ayay walaalo ka yihiin waa ila socday walaalkaas marka midku u yahay waa la isku qabtay laba nin mid kamid mid un ah weeyaan kan koobaad waa cabdullahi ibn yaziid kan labaadna waa kathiir ibnu cubayd labadaa mid ka mid a ah weeyaan labada ayaa xagga nuugmada walaalo kale ahayd umuna caaisha radi allahu tan ardaha waa cabdullahi ibn yaziid iyo kathiir ibnu cubayd qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo abu bakr ibnu xafs samictu waxaan ka maqlay aba salamata ibn cabdiraxmaan yaquul isagoo leh dakhaltu calaa caaishata an u gal radi allahu tan ardaha wa akhwaha walaalkeed min aradacati xagga nuugmada walaalaha kale ah fa sa'alah wuxuu wax ka weydiiyey can gusli nabiyi sala allahu alayhi waali wasalam nabiga qubayskiisa wax ka weydiiyey fadacat waxay u yeertay marka biinaa waal ay u yeertay fiihi maa biyo ay ku jiraan qadra saacin saac qadarkiisa saaca waxaa weeyaan waa taqriiban wax ku dhow amaba ah, mxu ah, laba litir wax ka yara badan weyan laba litir wax ka yara badan weyaan laba litir wax ka yara badan weeyaan liannaho laba kiila iyo rubac taqriiban weeyaan waayahay fa satarat kadibna waxay xiratay sitran gandoob iyo daah ayay xiratay iyo astur ayay xiratay fakhtasalat way qabaysatay fa afraqat calaa ra'siha madaxadii ay ku subtay halaatan saddex jeer saas ayaa marka muxuu ahaa uu leeyahay abaa salama ibna cabdiraxmaan raximahu llahu raxmatan waasica ummunaa marka qabayska ay qabaysatay radia allahu tacala an ardaha ninkaas ajnabiga arankeeno maxramkeeda ah oo ama cabdullaahi ama kathiira labadaas ayaa joogeen iyaga marka waxa weeyaan Eh, maadaama uu ninkan la socday abu salam ibn cabdiraxmaan isaga iskama ay asturin iskama ay qarinin laakiin abu salama way iska asturtay abu salm ibn cabdiraxmaan way iska qarisay weeyaan marka xadiidkan waxaa cad marka umuna caaisha radia allahu tacala an ardaha in biyahay ku qabaysanaysay ay saac qadarkiisa ahaayeen saac eh, qadarkiis inay ahaayeen ayaa ka cad weeyaan oo xataa qeybta hore iyo qeybtan kala duwanta sidoo kale eh, waxaa meesha laga qaadanayaa qofta ama qofka mu'minka ah inuu gabdhaha muslimaadka haddii aqoon ay leeyihiin uu wareysan kara uu cilmiga wax ka qaadan karo sidoo kale waxaa laga qaadanayaa haweeneyda dadka maxaarimteeda ah oo ayada maxram ku ah in ay waxa weeyaan qeybaha aan loo ogoleen inay iska asturto qeybaha aan loo ogoleen inay muxuu aha ay banaanka usoo dhigto inay ka qarsanayso weeyaan oo sida tusaalahaan madaxa iyo qeybahan kore iyo waa gooni laakiin eh, qeyba waxaa jiro badan oo maxaarimta aan loo ogoleyn inay arkaan qeybaha iyo way ka qarsanaysaa weyaan marka eh, sidoo kale waxaa laga qaadanaya atathliith saddex jeer in madaxa biyaha marka janaabada laga qabaysanaa lagu shubana waa laga qaadanaya weyaan walcilmu cinda allahi tabaaraka wa tacaala waaya xadiidka laba boqol iyo sideed iyo labaatanaad qal imam nasa aleh raxmat llah abarna qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani qala wuxu xdana lif ibn sacd waa imaamkii ataqan almisrig ahaa can ibn shahab bn zuhri maxamed ibn shahab zuhri can curwat ibn zubayr can caaishata radi allahu tan ardaha anha caaisha qaalat waxay tidhi kaana rasuula rasulka wuxu ay sal l slam yaqtasilu mid qabaysto fi lqadaxi dhakal ayuu ku qabaysan jiray wa huwa alfaraqu waa faraq faraqa marka saddex saac ayuu ku dhow yahay saddex saac yacni ilaa lix muxuu ahay litir wax ku dhoweeyaan lix litir wax ku dhoweeyaan waayo ama wax lix litir dhaafsan wax yar weeyaan waayahay kaana rasul rasulka w sa slm yaqtasilu mid ku qabaysta fi lqadaxi dhakal wa huwa alfaraqu waa faraq wa kuntu waxaan ahay aktasilu mid la qabaysta ana aniga iyo wahuwa isaga fii inaain waaxidin hal waal waalkaas oo faraqa ah oo waxaa weeyaan ilaa lixda litir ku dhow ayaan aniga nabigan ku qabaysan jirta ay leedahay ummuna caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha marka axaadiistan marka waxaa laga qaadanayaa in ninka ragga ah intuu ku qabaysan kara iyo xataa qofka muxuua janaabada qaba inay biyo aada u badan ahayn xaaladahan isbedelayaan ay ku xirnayn eh, ay ku xirantahay cafwan xaaladda qofka iyo biyaha aad haysta inta ay leegyihiin xaaladahaas ay ukhusuuca ay u khuduucaysa laakiin asal ahaan qofka mu'minka ah in biyaha eh, qeyb yar noqota qeyb badan noqotayaaba laga raba inuu jirkiisa biyaha wada gaarsiiyo madaxana saddex jeer ku shubo weyaan xadiidka laba boqol iyo sideed iyo labaatanaad وxadيث صحيح qال imam نسي عليه رحمة الله أخبرna qtayb بن سعيد qال u xdثna lays بن sacdi عن بن شhab عن curwةa عن عaشhةa رضي الله عنه arضاha أنha cاiشha kaanat waxay ahayd qaalat waxay tiri dheh kaana rasul rasulka w sl slm yaqtasilu mid qabaysto fi lqadaxi dhakal ayuu ku qabaysan jiray amaba baaf wa huwa alfaraqu waa faraq magacaas ayaa loo yaqaana saddex saac ayuu qaada waa xadidka oran ku noqday wa kuntu wuxuu ahaa waxaan ahaa dheh aqtasilu mid qabaysta ana aniga iyo wa huwa nabigeena fii inaa-in hal waay aan jirnay <clears throat> xadii saxiix qala imam nasai aleh ramat llah ahbarna suwayd ibn nasr suwayd ibn nasr almarzi wa hiqa qala ahbarna cabdullahi ibn mubaarak waa imaamka ataqaanin hiqatun habtan xuja qala wuxuu yihi xadathana shucba ibn xajaaj waa ninka ataqaanin oo imaamka xujada ahaa can cabdillahi ibni jabr alansaari wa hiqa qaala wuxuu yihi cabdillahi ibnu eh, jabr hahay samictu waxaan ka maqlay anas ibn malik ayaan ka maqlay radia allahu taala arda yaquul isagoo le kaana rasuula rasulka wxu sl slam yatawada-u mid ku weyse qaato bimakuukin hal mud mudki oo saaci oo afar qaybood loo qaybi qayb ka mida ah weyaan wayaktasilu ku qabaysto bikhamsati makaakiya waxa weeyaan shan mud ayuu ku qabaysan jiray nabigeena sala allahu alayhi wa alihi wasalam saac hal mud ayuu nabigeena ku qabaysan jiray marka waaya ahay xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa in nabigeena sala allahu alayhi wa alihi wasalam qabayskuu qabaysanayey inaad ku qabaysan jiray saaci wax ka badan sidoo kale weysadana saac oo afar qaybood loo qeybiyey qeyb ka mid uu ku qabaysan jira oo mudda weeyaan xadiidka laba boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna qutayb ibnu saciid qaala xadathana abulaxwas abulaxwas salaam ibnu sulaym alxanafi weeyaan hiqatun thabt can abi isxaaq sabiici sabiici weeyaan hiqatun thabt ikhtalata aakhirkiisna waa isku yara darsamay can abi jacfar abi jacfar albaqir ya abi jacfar albaqir loo yaqaano weyan qaala wuxuu yihi raximah llah isna waa hiqatun faadil tamaarayna waxaan ka shakinay ama tamaarayna waxaan ku muranah ku muranay fi lgusli qabayska cinda jaabirin jaabir bn cabdilagsi ayaan ku muranay anagoo joogna fa qaala jaabir wuxuu yidhi yakfii waxaa ku filan min aljanaabati janaabada saacun min maa hal saac oo biyo ayaa janaabada qofka ugu filan weeyaan qulnaa waxaan nidhi famaa yakfii saacun walaa saacaan hal saac iyo laba saac toona qofka kuma filan ayaan nidhi weeyaan naguma filno annaga naguma filna hal saac iyo laba saac toona naguma filnaan naguma filna saasay yidhahdeen qaala jaabir wuxuu yihi qad kaana wuxuu ahaaday yakfi mid ku filnaada saacaas man duul kaana ahaaday khayrun khayran mid khayr badan minkum idinka xaggiina aw aktara shacran in kana timo badan ayaad ku filnaan jiray saas ayuu muxuu jaabir bn cabdillahi ku canaantay raggii murmaayey oo ku murmay in saac uusan ku filnayn wuxuu yidhi nabi maxamed sala allahu alayh wali wasalam oo idinka khayr badnaa oo idinka timo badnaa ayuu ku fillaan jiray sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidkaas waxyaaba laga qaadana waxaa ka mid ah qofka eh, cilmi la-aan murma in markii loo jawaaba amaba la radina in lagu yaro adkeeyo in lagu yaro adkeeyo inta ayada waxaa laga lagala dan leeyahay in waxaa weeyaan xaqa inuu usoo noqdo darteed iyo dadka maqla in looga digo in baatilka isaga ay ku degmin ayaa muxuu ahaa eh, laga qaadana weeyaan sidoo kale axaadiidka waxaa laga qaadanaya in biyaha in lagu israafa inay karaahiya tahay oon loo bannaanin iyo salafka ridwaanullahi taala alayhim ajmaciin sida afcaasha nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam ay ugu dayan jireen iyo wax kale oo kasii badan oo kasii muxuu ahaa intaa kasii dheeriya ayaa xadiidkan iyo xadiidka horey laga qaadana weyaan baabka boqol iyo shan iyo afartanaad baabu dikri dalaalati calaa anahu laa waqta fi dalik baabu dikri dalaalati daliil sheegitaankii ayuu baabkan u baab yahay calaa anahu shaniya laa waqta xad inuusan lahayn fii dalika arrinkaas oo biyaha in go-on hal saac laba saac saaci bar ay oo go-on ayna jirin oo waxaa weeyaan badnaanta iyo yaraanta ay ku xiran tahay qofka iyo xaaladdiisa laakiin inta badan iyo sida asalka ah ay tahay waxaa weeyaan in biyaha israafka laga ilaaliyo israafka in la ilaaliyo laakiin qofka intu ku filan uu ku qabaysto janaabad ugu qabaysto ayuu baabkan ubaabay weyaan oo intaas ha go-on ma dhaafin kartid inayna jirin ama intaas muxuu ahay kama yarin kartid inayna jirin xadiidka laba boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadiis saxiixa ah. qala imam nasai aleh raxmat ullah ahbarna suwayd ibn nasr almarwazi hiqatun weyaan qaala wuxuu yihi xadathana cabdullah cabdullahi ibn mubarak ayaa noo warramay waa imaamka ataqanin can macmar ibn rashid waa imaam waa xujatun xaafidun thabt macmar waa hiqa can zuhri imaam maxamed shaabi zuhri xa xadiidka ayuu taxwiiliyey wa anba'ana isxaq ibn ibrahim isxaq ibn ibrahim waa alxandali isxaq ibn rahweyh weyaan qala wuxuu yihi xadathana cabdirazaq Eh, muxuu ahaa ibnu hamaam asancani labadaba waa imaam laba imaam weeyaan qaala wuxuu yidhi cabdirazaq amba'anaa macmar ibnu rashid ayaa noo warramay ibnu jurayj cabdilmalik ibnu jurayj macmar waa hiqatun thabt eh, ibnu jurayjna waa hiqatun faadil eh, laakin tadliis ayaa marar qaar u ku dhacay ibnu jurayj can zuhri xujatun xaafidun thabt wuxuu ka wariyey can curwat ibnu zubayr waa hiqatun faqiih can caaishat wuxuu ka wariy umuna radiallahu an ardaha qaalat waxay tiri caaisha kuntu waxaan ahay aqtasilu mid qabaysata ana aniga iyo wa warasulla rasulkaa sal slam min inaain waaxidin hal waal wa huwa qadru lfaraqi faraq qadarkiis weyaan faraqan hore aan usoo marnay oon usoo sheegnay intuu yahay weyaan axaadiistoona soo marnay baabka boqol iyo lix iyo afartanaad baabu dikri liqtisaali qabays sheegitaan la sheego baabkan ayuu baab yahay baabu dikri iqtisaali rajuli qofka ama ninka qabayska u qabaysto sheegitaan la sheego iwalmar'ati haweenaydii oo min nisaa'i xaaskiis ka mid ah min inaain waaxidin hal waal ay ka muxuu ahay weyse qaataan amaba baabu dikri ikhtisaali rajuli ninka qabayskiisa sheegitaan la sheego iyo walmarati haweeneyda oo min nisaai xaaskiis ka mid ah min inaain waaxidin hal waal inay ka weyse qaataan sheegitaan la sheego ayuu baabkan u baabiy weeyaan inay arrinteeda bannaan tahay oy dhib lahayn ayuu baabkan u baabiy xadiidka laba boqol iyo saddex eh, laba boqol iyo laba iyo soddonaad qaala imaam nasai aleh raxmatullah akhbarna suwayd ibn nasr ayaa muxuu ahaa noo warramay almarowsi weeyaan qala wuxu yhi anba'ana cabdullahi ibn mubaarak can hishaam ibni curwa waxaa ninka ataqaaneen faqiih ahaa xa waanbana qutayba ayaa noo warramay can malik ibn anas imam da alhijra can hishaam ibni curwa can aishata radi allahu tan ardaha ana rasuula allahi sala allahu alayhi waali wasalam rasuulka alle kaana wuxuu a rasuulkeenna yaktasilu mid qabaysto min inaa-in waaxidin hal waal ayuu nabigeena ka qabaysan jiray sala allahu alayhi waali wasalam waal ayuu ka qabaysan jiray ahay naktarifu ahay ana rasula rasul sl slm kaana wuxuu ahaaday yaktasilu mid qabaysta iyo wa ana aniga aniga rasuulka ayaa ka qabaysan jirnay min inaai waaxidin hal waal naqtarifu minhu jamiican eh, naktarifu waan darsan jirnay minhu waalka xaggii jamiican dhammaanteen anigii asagaba labadanagaba waxa weya waxaan darsan jirnay waalkaas ayaan biyaha ka darsan jirnay ayay leedahay radia allahu tacaala canha wa ardaaha marka ninkii xaaskiisa inay dhib lahayn oy halwaal ka wada qabaysan karaan halbaaf iyo hal baaldi ayaa muxuu ahaa baabkan ama xadiidkan laga qaadanaa weyaan xadiidka laba boqol iyo saddex iyo soddonaad waa xadiis saxiix qaala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna moxamed ibn abdilcala mحamed بن cabdilclى wa hiq qala xadaثna khalid khalid iبn اxariث wa hiqaة thabt qala xadaثna shucba iبn xajaaj wa hiqaة xuja qala xadaثani cabdiرaحman iبn qasim wa hiqaة faqih qala samictu waxaan ka maqlay بن qasim ibn maxamed weeyaan waa hiqatu faqiih yuxadidu isagoo ka warrami can caaishata ka warrami umi lmuminiin radia allahu taala ardaha qaalat in ay tiri caaisho kuntu waxaana ikhtasilu mid qabaysata ana anig iyo wa rasuulu lah rasulka al sala allahu alayhi waali wasalam ayaan qabaysan jirnay sala allahu alayh waali wasalam min inaain waaxidin hal waal ayaan ka qabaysan jirnay min aljanaabati janaabada ayaanan kaga qabaysan jirnay saas ayay umananida radi allahu tan ardaha marka ninkii xaaskiisa hal waal inay janaabada ugu qabaysan karaan ayaa laga qaadana xadiidkaas weeyaan xadiidka laba boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai aleh ramatullah aleyh raxmatullah xadathana qutaybata bnu saciid qaala xadathana cubayda cubayda ibnu xumayd cubayda ibnu xumayd alxadaa weeyaan altaymi alkufi saduuqun naxwiyu rubama akhta waa saduuq waana mxuu aha naxwi inuu gafa ayaa dhici karta wey mararka qaar khata uu ku dhaca waa ibni aadan karnasa u badan lakin waa lagu kala daran yahay can mansuur ibn muctamir wayaan waa hiqatun thabt can ibrahim annakhaci waa ninkii hiqadoo taqaaneen can lswad ibn yaziid annakhaci waa asna waa hiqatun can caaishata wuxuu ka wariyey aswad radia allahu tacala an ardaha umuna wuxuu ka wariyey qaalat in aytin umuna laqad ra'aytunii waxaan is arkay unaazicu anoo muxuu ahay kula dhegan rasuula rasulka al sal sl ali ilaa awaalka kula dhegan oo ka jiidani aqtasilu qabaysani ana aniga iyo wahuwa isaga minhu waalka aan ka qabaysanayna weyaan hal waal aniga iyo nabigeena sala allahu alay slam oo hal waal iskula dhegan oo muxuu ahaa aniga iyo isaga aan muxuu ahaa aan iskula qabaysanayna oon ka jiidana oo iga jiidani ayaan arkay ay leedahay radia allahu tacala canha ardaaha marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam xisnu cishra dhaqan wanaag uu kula dhaqmay reerkiisa ayaa laga qaadanayaa iyo sidoo kale biyahaas waalka ku jira in muxuu ahaa laga wada qabaysan karo dhibaato lahayn janaabada laiskaga bixin karo xadiidka laba boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam nasa aleh raxmat lla abarna camr cali alfallaas asayrafi hiqat weyaan qala xadathana yaxya ibn saciid alqaطaan qala wuxuu yihi qaطaan waa taqana waa ninkii imaamka ahaa qala xadathana sufyaan ayaa noo warramay athawri weya ibn saciid athawri qala xadathanii mansuur ayaa noo warramay ibn muctamir ragga waa soo wada marnay can ibrahim can اlaswad can caaishata radi allahu ta an qaalat waxay tiri umuna caaisha kuntu waxaanay akhtasilu mid qabaysato ayaan ahaa ana aniga iyo wa rasuulullah rasulka sal sl min inaain waaxidin hal waal ayaan ka qabaysan jirnay kuntu waxaana aktasilu mid qabaysaaqtasilu mid qabaysata ana aniga iyo wa rasul rasulka sal slam min inaain waaxidin hal waal ayaan ka qabaysan jirnay axaadiista marka alfaadda iyo waxaa kala duwan mararka qaar ruwaadda ayaa kala duwan laakiin macaanida aad bay iskugu nooc yihiin weeyaan qaarna waxay wataan eh, macno dheeri ayay sitaan oy wataan weeyaan xadiidka laba boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiis saxiix qaala imam nasai aley raxmat llah abarna yaxya ibnu muusa yaxya ibnu muusa wa hiqa can sufyaan ibni cuyayna wa hiqatun thabtun alhilaali waa imaamkii can camr ibni dinar wa hiqatun thabt can jaabir ibnu yaziid alasdi abushacthaa weeyaan hiqatun faqiih can ibni cabaas cabdullahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nabiy sala allahu alayh ibni cami nabiy sala allahu alayh wali wasalam xabru lum turjumaan qur'aan radia allahu taala arda qala wuxu yih abdulahi bin cabaas ahbaratnii waxaa ii warantay khaalatii habaryartay maymuunatu ahayd ayaa ii warantay annaha iyada kaanat inaaha takhtasilu mid qabaysata iyo wa rasuulu llahi rasulka ala sal slam min inaain waaxidin halwal ummunaa caaisha eh, iyo eh, ummunaa maymuna labada waxay caddaynaan nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam ay la qabaysan jireen halwan ay kala qabaysan jireen marka dhib ma lahan weyaan xadiidka laba boqol iyo todoba iyo soddonaad wa xadii saxix isnaad ah. qala imam nasai aleh raxmat llah abarna suwayd ibnu nasr almarwazi weyaan waa hiqa qala xadathana cabdullahi ibn mubarak wa hiqatun habtan xuja can saciid ibnu yaziid alximyari hiqatun caabid weyan qala eh, samictu waxaan ka maqlay cabdaraxmaan ibnu hurmuz alacraj waa hiqa yaquulu isagoo le cabdiraxmaan hay alacraj isagoo ayaan ka maqlay xadathanii waxaa ii warramay naacimun naacim alhamadani waa hiqatun faqih naacim alhamdani wa hiqatun faqih mawla umi salamata radia allahu tacala canha wa ardaha uma salama ayaa xuraysay ninkaas naacima ana uma salamata uma salama su-ilat waxaa wax laga weydiiyey maxaa la weydiiyey ataktasilu maratu haweeneyd may qabaysanaysaa maca rajulinik ma la qabaysanaysaa qaalat waxay tii nacma idaa kaanat haddii ay tahay kayisatan mid caaqilada caaqilatun hay gabar caaqiladda oo labiqa haddii ay tahay oo adabta ninka biyaha lagula qabaysta ay fahmi karto oo ninka ragga ah oo ninkeeda ah oo xaaska ay u tahay habka biyaha loola qabaysto oo biyaha loola wadaaga mid taqaano oo caaqilad haddii ay tahay oo fahmi karto nacam wayla qabaysana weeyaan ataktasilu miyay qabaysana almarat haweenaydii maca rajul nink mayla qabaysanaysaa qaalat waxay tii nacam ha idaa kaanat haddii ay tahay kayisatan mid caaqilad ah oo waxaa weeyaan aada u maskax fiican ra waxaan is arkay iyo rasuul allahi rasulka al sala allahu alayh waali wasalam naktasilu anagoo qabaysanayna min mirkanin waaxidin hal baaf anagoo ka wada qabaysanayna ayaan is arkay oon ogsoonahay weeyaan nufiidu ku shubayna calaa aydina gacmahanaga xataa nunqiyahumaa ilaa aan ka nadiifino biya biyaha ayaan marka hore ku shubaynaa gacmaheenna ilaa gacmaha aan ka nadiifino uma nufiidu waxaan ku shubaynaa calayha gacmihi almaa biyahaan ku shubaynaa saas weeyaan waxaa kaloo muxuu ah meesha ku jiray riwaayaad kale kusoo arooray uma nufiidu calayna almaa korka naga ayaan biyaha ku shubaynaa ayaa waxaa weeyaan muxuu ah meesha waxaa weeyaan ayadna kusoo aroortay riwaayaad kale uma nufiidu calayha alma calayha ay cala alydi gacmaha ayaan muxuu ahaa ku shubaynaa biyaha weeyaan qaala alacraj wuxuu yidhi laa tadkuru ma sheegayso umu salama radi allahu ta ardaha farjan farji in la dhaqay ma sheegayso xubin taranka walaa tabaalihi umana aabayeelayso oo eh, sheegitaanka ay sheegaysa danka ma gelayso ma sifaynayso weyaan waxaan soo marnay amaba ah, muxuu ahaa in badan umuna caaisha iyo umuna eh, waxa weeyaan maymuuna iyo waxay aada u sheegayeen eh, in nabigeena sala allahu aleyh wasalam qabayskii oo kaamil ah farjiga habka loo dhaqaayay waa tii aan soo marnay iyo ariiqadii kulli iyo gacmihii xataa ka dambeeyey iyo kulli qaarna waa noo imaan doonaan insha allahu tacaala laakiin umu salama eh, muxuu ahay ximintarana ma sheegin ma abyeelin inuun muxuu ahaa gacmihii la dhaqay kadibna biyihii laisku shubay unbay sheegtay weya radia allahu tacaala canha wa ardaha laakiin sheegidla-aanta ay sheegin inaan la dhaqin maahan waa la dhaqi weeyaan waa cilmi ziyaado ah oy umuna caaisha iyo umuna maymuna ay noo sheegayaan w muxuaha ummahaat lmuminiin kale oo ka warramay nabiga qabaykiisa alayhi salatu slam xadiidka laba boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadiis saxiixa akhbarna qala imam nasai aleh raxmat akhbarna qutayba ibnu saciid qaala xadathana abu cawaana abu cawaana alwadax alyashkuri weeyaan hiqatun tabt can daawuud alawdi waa hiqa can xumayd ibn cabdiraxmaan hiqatun caabidun waa ree ximyar alximyari qaala wuxuu yidhi eh, ninka la yidhaahdo xumayd eh, laqiitu waxaan la kulmay rajulan baan la kulmay oo saxiba nabiya nabigan la saaxibay sala allahu alayh waali wasalam kamaa saxibahu abu hurayra abu hurayra siduu ula saaxibay radia allahu taala anu arda arbac siniin afar sana qaala wuxuu yidhi nahaa rasul nabigal wuxuu diiday sal slam an yantashita inuu waxa weeyaan feerto ama uu shanlaysto axadunaa midka naga kula yawmin maalin la arkay inuu shanla un isla daba taagnaado nabigeen uu diiday calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay qofka inuu timihiis ula harbiyo sida dumarkii dhaqanka lagu yaqaanay oo isqurxintaas uu taagnaado dhaqanka ragga ma ahan Eh, sidaas weeyaan waxaana kusoo arooray cinda anasai watirmidi xadiis saxiixa in nabigeena sala allahu alay slam nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam can itarajuli ilaa hibban qofka inuu muxuu ahaa shanlaysto ilaa muxuu ahaa maalin dhaaf inuu shanlaystamo ooyane amaba muxuu ahaa mar shanlaysta marna ka taga sidaa weeyaan waxaa isweydiin mudan raggii carabta ah oo timahooda ay quruxda badnaayeen oo wanaagga badnaa timahooda ay iyo muxuuha ummaddan eh, timahooda ay adag yihiin mi isku xugun bay qaadanayaan mis waa kala duwan yihiin koleyba waa masale baxi ubaahan an yamtashit axaduna midkanag inuu shanlaysto kolleyba maalin la arko aw amaba yabula inuu qofka ku kaadiyo fii muqtasalihi meeshuu ku qabaysanayay baafkii inuu ku dhex kaadiyo nabigeena wudiidi sala allahu aley wasalam aw amaba yaktasil arajulu qofka uu ku qabaysta bifadli ninka rag uu ku qabaysta bifadli lmar'ati haweenayda biyihii kasoo haray walmar'atu haweenaydina bifadli rajuli ninka biyihii kasoo haray waxaa weeyaan inay ku qabaysato nabigeena wudiidi sala allahu alay w wuxuuna dhahay waliyaqtarifa jamiican labadooda biyaha darsadeeno xadiidkan marka abu hurayra eh, xadiidkan cafwan eh, saxaabigan jaliilka ah oo la saaxiibay eh, nabigeena sal ll ly slam abu hurayra intuu muxuu aha nabiga la saaxiibay in la eg nabiga la jiray sal allahu alay slam ayaa nabigan wuxuu ka warinaya inuu nabigeena diiday sal ll slam qofka inuu maalin kasta shanla isla daba taagnaado isqurxin iyo ood ka muxuu ahaa maanta laba iyo toban kun timiis la xarbiyo waa la diiday wakti lumis iyo de muyuuca iyo wax badan baa ku jira iyo qofka inuu mararka qaar hataa isku shabaha haweeneydi tan kale nabigeena sala allahu aleyhi wasalam wuxuu diiday qofka meesha kuqabaysanaya baafka inuu muxuu ku eh, kaadiyo kaadida waa u diiday nabigeena sal ly slam lianna meeshii faniin waxbaa gaari waxaa laga yaaba inay nijaasa halkaa ka timaado amaba nabigeena sidoo kale nabigeena wuxuu diiday sal l slam ninka ragga ah biyihii haweeneydii ay janaabada ugu qabaysto kasoo haray inuu ku qabaysto haweeneydina ayadna ninkii biyihii kasoo haray inay ku qabaysto ayaa loo diiday laakiin masalada masale dheer oo baxdi dheer u baahan weeyaan laakiin waxaan kusoo goob koobaynaa sida raajix insha allahu tacaala nahyigaas la diiday litanziih waxa weeyaan waa min baabi tanziih taxriim ma ahan nahyigaas waa karaahiye laakiin muxaram ma ahan amaba biyaha la diida waa biyaha jirka inta laga soo miiray biyihii jirka ka soo noqday oo meel lagu ururiyey ama meel ku shumay kuwaas waa kuwa la diida walcilmu cind allah caza wajel lakin masalada masale dheer oo baxhi aada u dheer ee laga qoray weeyaan ama u baahan baabka boqol iyo sideed iyo afartanaad baabu ruksati fi dalika biyahaas haweeneyda kasoo haray xaaskiisii iyo ninkii mxuu ahaa ninkeedii kasoo haray inaa lagu qabaysan kara ayuu baabkan ubaabigooya baabu ruksati fi dalika arrinkaas oo laisu rusqeeya tanziiha marka markaan leenahayna axaadiistan soo socota ayaan markaa e, ka qaadanaynaa weeyaan anagoo jamcinayna axaadiistii xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiis saxiix qaala imaam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna maxamed ibn bashaar wa bundar hahay maxamed bashaar can moxamed ibnu jacfar gundar weeyaan labadaba aimo wa qaala xadathana shucba ibn xajaaj waa imaam can caasim ibn sulayman axwal waa hiqa caasim ibnu sulayman weeyaan xaa xadiidka ayuu taxwiiliyey wa akhbarna suwayd ibnu nasr almarwazi wa qala wuxu ambana cabdullahi ibnu mubaarak can caasim ibnu sulayman axwal haddaan soo marnay can mucaada binti cabdillaahi asahba ahay waa hiqa alcadawiya weeyaan can aishat waxay ka warisay radi allahu tan ardaha qaalat waxay tir caaisha kuntu waxaan ahaa aktasilu mid qabaysato ana aniga warasul rasulka al sal l slam min inaain waaxidin hal weel ayaan ka weys qaadan jirn yubaadirunii wuu igala degdegi jiray biyaha inuu iga mxuu ahaa iga dhamaysto wa ubaadiru ana waan la degdegi jiray waa ka iga gaarsiin jiray biyuu ka gaarsiin jiray anoo ka gaarsiin jiray xataa yaquula ilaa ka yihahda nabigeena sal l slam dacii lii biyaha ii reeb oo biyaha ii dhaaf wa aquulu ana ana waxaan dhihi dac lii nabi allow ii dhaaf biyaha qaala suwaydun wuxuu yidhi yubaadirunii wuu igala degdegayaa wa ubaadiruhu ana waan mxua kala degdegi oo biyihi ayaan ka boobi wayaan yuubaadiruni waa iga boobi wa ubaadiru ana waan ka boobi fa aqulu waxaan dhihi daclii daclii nabi allow muxuu ahaa i reeb oo i biyah saasaan dhihi wayaan marka eh, in biyihii marka ninka ragga biyihii qeybtii uu ku qabaysta hadduu ka tagay muxuu daliishanaya imaamka ruqsada wuxuu daliishanayaa daclii markuu nabigeena biyihii ka tago biyi aada isticmaali wa ood ka tagay hadduu marka ugu taga nabigeenna waxay noqonaan biyo lasoo isticmaalay oo muxuu ah kasoo haray qof janaabo qabay uu ku qabaysta kasoo haray marka nabigu u taga ay ku qabaysatay sidoo kale haddii ayada ay muxuu aha nabigu u dhaaftana sala allahu alayh waali wasalam biyo qof janaabo qabay oo umuna caaisho ah ay ku qabaysatay ayaa nabigeena sala allahu alayh wali wasalam looga tegi oo calaa hada asaas marka biyahaas qofka janaabada qaba uu janaabada iskaga bixi uu ku qabaystay ood muxuu ah darsaday in lagu qabaysan karo ay dhib lahayn oo nahyiga horena tansii uu yahay ayaa xadiidkan imaamka usoo dariishaday alayhi raxmat ullahi waaleyna kadalik baabka boqol iyo sagaal iyo afartanaad baabu dikri ikhtisaali baabu dikri liktisaali qabays sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay fi lqascati eh, xeera allati taasoo amaba baaf allatii taasoo yucjanu fiiha cajiinka lagu lagu qaso canjeerada iyo jabaatiga iyo amaba laxooxda iyo wix lagu qasaayey cajiinta eh, waalka lagu qaso in lagu qabaysa ayuu baabkan ubaabiye weeyaan xadiidka laba boqol iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai aleh raxmat llah abarna moxamed ibn bashaar qala wuxuu yihi xadathana cabdiraxman ibn mahdi waa imaamkii ad taqanin qala xadathana ibrahim ibn naafic almaqzumi wathiqa an abi can ibn abi najiix cabdullahi ibnu yasaar athaqifi weeyaan wa hiqatu rubama dallas wa rumiya bilqadar waa mararka qaar tadriis ayuu ku dhacaa qadariyinimana waa lagu tuuray weyaan lagu gamay can mujaahid ibnu jabr wa xuja can umihani bint abi aalibin radi allahu ta an ardaha ana rasul rasulka sal slam iktasara wuu qabaystay huwa isaga wa maymunatu maymuna bint alxari umuna radi allahu ta an ardaha min inaan waaxidin hal waal bay ka qabaysteen fii qascatin xeera ayay ka qabaysteen fiiha xeerada gudeed waxaaday atharu alcajiin cajiintii iyo qas lagu qasay burki atharkiisii raadkiisi ayaa ku dambeeyey weeyaan marka xaalad kasta siay kuu qabata unbaa muxuu aha loo isticmaali waalkii aad ku qabaysan lahayd hadii aad weyda oo waal muxuu ahaa daqiiq iyo amaba cajiin lagu isticmaal ama cunno lagu isticmaalay oo haraagii uu ku jirjira haddii biyi inta lagu shuba kadibna biyahaad ka qabaysato saamayntaas yar dhib ma lahan weeyaan wax dhib ohoy ah leedahay ma lahan xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa in ay banaan tahay biyo waxaa weeyaan cajiin lagu daray oo biyo cajiin meel cajiinla lagu shubay in lagu qabaysan karo dhib lahayn oo waxyaabaha saamayntaas yar iyo muxuu ahaa muuqaalkaas yaroo ka dhex muuqani dhib badan uusan lahayn waxaana looga qiyaasanayaa shay kastoo daahir ah oo biyaha muxuu ahaa ku darsamay ayadna waa looga qiyaas qaadan karaa weeyaan arrinkaas waxaa laga qaadanayaa nabigeena sala allahu alayh waali wasalam bashar wanaagiisa dhaqan wanaagiisa siduu saxaabada saxaabiyaadka iyo xaasiskiisa nabigeena siduu laqmaayay ayaa laga qaadanayaa sala allahu alayh waali wslam iyo dhaqan wanaagga marka mas'aladaas ayaan waxay waxaan rabaa inaan yar dul istaaga in yar culimada biyaha shayga dhexgalo shayga biyaha dhex galo ama biyaha muxuu ahay ku darsamo waxay u qeybiyaan saddex qaybood qeyb waxaa weeyaan biyaha hadduu ku dhex darsamo haba yaraatee waxaa weeyaan laguma dahara qaadan karo laguma dahara qaadan karo qaybna waxaa weeyaan haddii ay ku darsamaan haddi ay ku darsamaan suuragal ma ahan waxaa weeyaan in lagu dahara qaato qayb haddii ay ku darsamaan waa lagu dahaar qaadan karaa cafwan aan ku noqdo qayb waxaa weeyaan hadday ku darsamaan biyaha oy biyaha dhex galaan ku milmaan waa lagu qabaysan karaa itifaaqan qaybna waxaa weeyaan qabays weliba waxaan sheegaya tatahur oo ama weyse ha noqoto amaba qusligii waajibka ha noqoto tahaaradii muxuu aha sharciga ahayd laguma tahaaro qaadan karo waa itifaaqan qaybta labaadna waxaa weeyaan waa qeyb iyadana itifaaqan lagu dahaaro qaadan karo haddii ay biyihii ku darsamaan waa lagu daharo qaadan karaa waa itifaaqan insha allahu tacaala qeybta saddexaadna waa qeyb laisku khilaafsan yahay qeybta koobaad oo waxa weeyaan haddii biyaha ay ku darsamaan aan dahaaro aan lagu dahaaro qaadan karin waxaa ka mid waa saddex qeybood qeybta koobaad cabitaanka juiski waxaa loo yaqaan amaba la shiiday cabitaanka caadiga oo la shiiday ama maawardiga ha noqoto ama qorofal ha noqoto ama waxa weeyaan cabitaankan caadiga oo la shida laguma weyse qaadan kara qowlan waaxidan tan labaad waxa weeyaan waa shay biyaha inta lagu daray kadibna magac biyihii ay bedelmeen biyihii waxaa lagu daray khad baa lagu daray kadibna waa isbedeshay ama khal baa lagu daray ama maraq baa laga sameeyey magac dhan buu isbedelay maraq buu noqday iyadna laguma weyse qaadan kara ama lagu dahaaro qaadan karo tan saddexaadna waxa weeyaan shay daahir ah ayaa muxuu aha lagu kariyey biyihii biyihii marka haddii la kariyey oo waxa weeyaan cunno lagu bislaystay biyihi ayagaha iyadna laa weysana muxuu ahaa laguma weyse qaadan kara walaa waxaa weeyaan waxaa lagu eh, qabaysna laguma qabaysan karo oo waxaa waajib laguma gudi karo weyaan sidaas weeyaan yacni tusaale ahaan haddii eh, la kariyo digirta la kariyo ama cambuulada la kariyo kadibna ma lagu bislaysto biyihii muxuu ahaa eh, lagu bislaystay cunnada ayada ah dahaaro ma gelaysa waa aahir laakin mutahir ma aha qodob oo qodobkaas weeyaan saddexda qaybood marka laguma dahaaro qaadan kara qaybta labaadna ama noo nooc labaad waa waxa waa shay si kasta haddii ay dhacdo lagu dahaaro qaadan karo tan koobaad haddii la yidhahdo maa nahri wixii halkii aad ku jir loo idaafay maa nahri maa lbiri haddii la yihahdo waa lagu dahaaro qaadan karaa qowlan waaxida tan labaadna biyihii haddii wax aan laga ilaalin karin ay ku milmaan sida dho muxuu ahaa caradii iyo dhoobadii iyo waxa weeyaan eh, dhoobaa gaartay ma dhoobobin laakiin dhoobadii ayaa ku darsantay eh, wara mxuu ah calayntii geedka ayaa kusoo daatay amaba dabeysha wax soo qaadiy oo ku shubtay amaba mxuu ahay meesha biyihii ay daadka u geeyey ayay wax kale kusii jireen oo muxuu ahaa eh, ay ka dulgeysay oona daahir ahay dabcan ayadna waa lagu dahaaro qaadan karaa tan saddexaadna shayga biyaha sifadiisa iyo k isku daahirinta ka waafaqa sida turaabta oo kale turaabtu waa aahir waa la isku daahiriya haddii marka ay ku milmaan turaab cara iyo biyahaad ay isku milmaan haddii ayna dhooboobin dhooba noqonin waa lagu dahaaro qaadan karaa weyaan waa lagu dahaaro qaadan karaa kan afraad oo ayadna lagu dahaaro qaadan karo maa yatagayaru bihi lmaa bimujaawaratihi min gayri mukhaalatatin ka duhni yacni biyihii ayaa la ag dhigay biyihii biyihi ayaa waxaad ag dhigtay benziin oo kale benziinki waxaa ku baxay shirkiisi iyo gufaaciisa ku baxay kadibna ur waxaa yeesheen batrol amaba subagaad aragtay sixina iyo wix la midka subagii eh, muxuu aha wuxuu yeeshay eh, urkiisi ayuu yeeshay xaaladaas oo kale marka biyaha daahir mudahir weeyaan haddayba ku darsamin marka qaybtan waa qaybta labaad oo waxa weeyaan itifaaqan lagu dahaar qaadan kara qaybta saddexaad waa qayb la isku haayo qeybtaas waxaa weeyaan maa khaalatahu daahirun yumkinu ataxaruzu minhu daahir ayaa dhex galay shay daahir ayaa ku darsamay in laiska ilaaliyana wa suuragalay ahayd markaasu wuxuu bedelay amaba urkiisi ama midibkiisi amaba waxaa weeyaan dhadhankiis ayuu bedelay biyihii baqila iyo xums iyo maa zacfaraan ayaa ku darsamay oo lagu daray markay ku darsameen marka midabki waa isbedelay culimada waa isku khilaafeen arrinta iyada oo ma lagu weyse qaadan kara ma lagu dahaaro qaadan karaa qolo waxay yidhahdeen ma banaana in lagu dahaaro qaato alimaam shaafici alimaam malik isxaaq ibn rahwey riwaayad imaam axmeda intaba saasay qabaan weeyaan qaarna waxay qabaan maya waa lagu dahaaro qaadan karaa Eh, sida abu xaniifa eh, iyo muxuu aha rag kale oo la jiro weyaan marka masaladaas iyada waa masale marka muxuu ahaa saddexdaas qaybood in loo fahma aad iyo aad muhiim u ah weeyaan waaya mhm. hay waxaan u gudbaynaa tahay baabka boqol iyo kontonaad ayaan u gudbaynaa baabu dikri tarki lmar'ati haweeneyda ka tegitaanka ee ka tagta sheegitaan la sheego naqda dafri ra'sihaa madaxeeda baraarada iyo timaha la tidcay inay furfurto ka tegitaan ay ka tagta ayuu baabkan u baab yahay cinda ikhtisaalihaa markay ka qabaysanayd min aljanaabati janaabada haweenayda haddii timihii ay tidacdo oy timihii baraara eh, ay u samayso oy timihii si fiican u hagaajiso eh, xilliga iyada markay janaabo ku dhacdo ma furfuraysaa timahaas mise ma furfuraysa weeyaan xadiidka marka noo imaan doono insha allahu tacaala wuxuu ka warramayaa inaan la furfuraynin oo biyaha in lagu shuba ay un muxuu ahaa loo baahanya weyaan xadiidka laba boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasa aleh raxmatulah abarna sulayman ibn mansuur sulayman ibn mansuur albalki albazaar weeyaan albazaaz cafwan albazaaz weeyaan adduhni aljarmi laqabkiisa waxaa la yihahdaa zac kanda zac kanda ayaa la yihahdaa hahay zarkanda cafwan zarkanda aya la yihahda zarkanda ayaa la yihahdaa waa hiqa laa ba'sa bihi hiqatun laa ba'sa bihi meelaha qaarna waxaa kusoo arooray hiqa labada way soo arooreen weeyaan laa ba'sa bihi iyadoo raacsan tahay iyo hiqa labada way kusoo arooreen E, zarkanda ayaa la yidhaha zarkanda ninkaas marka waxa weeyaan aqalu axwaalihi waa nin muxuu ahaa xadiidkiisa la qaadana qala wuxu yhi akhbarna sulaym ibn mansuur can sufyaan ibn cuyayna imaamkaa taqanan wey can ayub ibn muusa ibn camr ibn saciid ibn alcaas ibn umaya hahay abu muuse ayaa la yidhaahdaa waa reer maka waana hiqa weeyaan can saciid e, ibn abi saciid almaqburi almadani waa hiqa can cabdillahi ibn raafic cabdillahi ibn raafic Eh, waa madani abu raafic ayaa loo yaqaana waana eh, ninka isaga ah waa hiqa weeyaan umu salama ayaa xuraysay radi allahu tan ardaha can ummi salamata wuxuu ka wariyay ummi lmuminiin radi allahu tan ardaha zawji zawji nabiyi nabiga xaaskiisa aheyd sala allahu alay slam qaalat waxay tidhi qultu waxaan dhahay yaa rasul rasuulka allow inii aniga imra'atun haweeney ayaan ahay ashuddu waxaan aad u adkayaa dafra ra'sihi timahaygo waxa weyan waxaan aad u adkeeyaa eh, tidacooda oo timaha waan sooha wayaan afa anquduhaa miyaan muxuu ahaa furfura cinda gasliha markaan ka dhaqi cinda gasliha markay ka qabaysanaysa min aljanaabati janaabada markaan janaabada ka dhaqa oon muxuu aha timihii biyaha ku shubi ama markaan ka qabaysani miyaan furfura qaala wuxuu yihi nabigeena sala allahu alay w slam inamaa in kalama an yakfiik waxaa kugu filan an taxthii inaad ku shubtid calaa ra'siki madaxaada halaata xatayaatin saddex shubitaan saddex antooba timaha intaad soo biyaha qaada aad ku shubta ayaa kugu filan min min maain halaata xatayaatin saddex muxuu ahaa catooba iyo saddex muxuu ahaa dhuubab oo min maain biyo ah uma intaa kadibna tufiidiina calaa jasadika jirkaada biyihii kale aad ku shubtid ayaa kugu filan yuu nabig sala allahu alay wasalam xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa in timaha aan loo furfuraynin liljanaaba maxaa yeelay mashaqo ayaa ku sugan in mar kasta la furfura mashaqo ayaa ku sugan weeyaan mashaqo ayaa ku sugan saas ayuu nabigeena eh, muxuu ahaa u fatwooday eh, umu salama radia allahu taala mardaha ummuna baabka boqol iyo ko iyo kontonaad baabu dikri almr bidalika lilxaaid cinda liqtisaal ixraam baabu dikri lmri sheegitaan eh, muxuu ahaa la sheego faritaan la faro bidalika timi in la furfura lilxaaidi haweeneyda xaydka qabta cinda liqtisaali markay ka qabaysanayso ama ay uqabaysanaysa lilixraami ixraamka ay uqabaysanayso oo muxuu aha xajka ay xiran rabto xilliga asaga inay timihii furfurto hadday xayd qabto ayuu imaamka baabkan u baabaystay mas'alaha meeshan ku jirta aada muhiim u ah masalada waxay tahay imaamka baabkan wuxuu u keenay timaha waxaa la furfurayaa xilliga haweeneyda ay xaydka qabto culimo ayaa waxay qabaan badan adilana kalena noocaasna muxuu ahaa kusoo aroortayna way jirtaaye waxaa weeyaan waayahay in nabigeena sala allahu alayh wali wasalam xaggiisna way ka soo aroortay mas'alada marka muxuu ah ku saabsan haweeneyda haddii ay muxuu ah xayd qabto imamku wuxuu daliishaday meshan hadalkaas waan ku noqonaya baabu dikri alamri bidalika alxaa'id cinda liqtisaali alixraam baabu dikri alamri isfaritaan la sheego ayuu baabkan u baab yahay bidalika intimaha la furfura ilxaaida haweeneydii xaydka qabtay cinda aliqtisaali markay eh, u qabaysanayso ama ay qabaysanayso liixraami ixraamka u qabaysanayso oo xajka xiran rabto faritaan la faro inay timihii furfurta ayuu baabkan ubaabi weyan haday xayd qabto masalada muhimka mesha ku jirto waxay tahay xayd haweeneyda haddii ay qabto oo xaydka uu ka dhammaado timihii ma furfuraysaa mid sida qof qoftii janaabada qabtay ayay waxa weeyaan timaha biyaha ku shubi alimaam anasaa'i meeshan wuxuu xadiidkan u keenay xilliga ay furfuraysa waa xilliga xaydka iyadoo qabta ay xaj xiran rabto markay furfuraysana laa taftaxuhu aw laa tanquduhu uma furfuraysa liatatahur inay tahaaro ka qaadato xaydka uma samaynaysa laakiin litanaduf inay isnadiifsa u yeeli saasuu imaamku soo daliishaday saasuu daliishanaya haddii marka haweeneyda ay xayd marka ka qabaysanayso timaha ma furfurayso ayuu qabaa alimaam annasaa-i caleyh raxmatullah oo junubkii markii janaabad ay ka qabaysanaysa ay la mid tahay saasuu qabaa xadiidkana noo imaadaana eh, arrinta ayada ayuu ka fahmay fiqigiisa ay ka mid tahay aleyh raxmat ullah xadidka laba boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna yunus ibn cabdilaclaa yunus ibn cabdilaclaa waa hiqa hiqa weeyaan qala wuxu xadathana ashhab ibnu cabdilcaziiz alqaysi ayaa noo warramay waa hiqatun faqiih laba boqol iyo afarti jir nabigan ayu sal slam can malik ibn anas imam dalhijra ana ibn shihaab mxuu ahaa maxamed ibn shihaab zuhri wa hishaam ibn curwa xadathaa waxay u warrameen can curwata waxay u warrameen ibn zubayr can caaishata waay mxuu ahay u ka wariyey radi allahu ta ardaha qaalat inay tiri kharajnaa waan baxnay maca rasulillah nabiga ala maciisa an la baxnay sal slam caama xajat alwadaac sanadka xajat wadac ayaan la baxnay nabigeena alayhi sla slam fa ahlaltu bilcumrati cumro ayaan xirtay waa xajkii nabigeena ugu dambeeyey u xajiyo fa ahlaltu bilcumrati cumro ayaan mxuu ahaa xirtay labayk allahuma cumra faqadimtu makata maka ayaan soo galay tamatuc ayay koley rabtay tamatuc ayay rabtay weyaan faqadimtu makata maka ayaan soo galay wa ana xaaidun anoo xayd qaba falamaa tuf bilbeyti beytka maanan ku dawaafin walaa bayna asafa walmarwa safa iyo marwa intu dhexaysana maan dawaafin maxaa dee qof xayd qaba si uu muxuu ahaa sacyi ugeliy si uu dawaaf ugeliy cafwan dawaaf ugeliy sacyi aan dawaaf ka horeynayna dee meesha maba ku jira fa shakawta dalika arrinka ayaan u sheegtay ilaa rasuli rasulka ala sheg sal l slam culayska qabsaday fa qaala wuxuu yidhi inqudi waxaad muxu furtaa ra'saki madaxaada furfur wamtashid i shallayso wa ahilii bilxaji xaj ku dhawaaq wada alcumrat cumra isaga tag xilligan marka nabigu uleeyahy timaha furfur oo shanlayso oo xaj ku dhawaaq oo cumrada iska dhaaf marka xayd ayay qabtaa marka imaamka halkaas wuxuu ka qaatay timaha la furfuraaye xayd dartii looma furfurin oo in laga dahaaro qaato ee waxaa loo furfuray oo loo furfuray in ay isnadiifiso leanna muddo badan ayaa xajka lagu jiri timaha marka inay iska nadiifisa oo iska hagaajiso oo kadibna muddadaas aan aan qabayska la helayn oo la qabaysanaynin intii meheed ay nadiif jirkeeda nadiif u ahaado ayaa nabigeen u faray ayuu kala jeedaa imaam anasai halkaasnu soo dariishaday aleyh raxmatullah ullah faqultu waxaan idhi falamaa goortii qadayna alxaj fafaala fafacaltudha marka fafacaltudha cafwan fafacaltu waan faray oo ayan intaan timihii furfuray qubaystay ayaan xaj ku dhawaaqay falamaa qadayna alxaj marka xajiga aan gudanay xajku noo dhamaaday arsalanii nabigu u diray sal slam maca cabdiraxmaan ibn abi bakr walaalkeed ayuu muxuu ah raaciyey ila tanciim meesha maanta loo yaqaano masjid caaisha ayuu muxuu ah i raaciyey faactamartu waan cumraystay fa wuxuu yidhi haadihi tanayto cumradan makaanu cumratika cumradaadii dadka ay cumraysteen booskeedii ay kuu gelaysaa weeyaan intaas ayuu markaa nabigeena cadday sala allahu alayh waali wasalam caaishana saas ayay samaysay qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan annasaa-i ayaa naga daba yimid marka wuxuu leeyahay hada kan xadiidun waa xadiid hariibun ee hariib ah min xadiidi malik malik xadiidkiisa inuu saan u yeel waa hariib can hishaam ibni curwa walam yarwihi axadun qof weri ma jira ilaa ashhab ashhab bas ayaa muxuu ahaa sidaan wariyey saas ayuu leeyahay weeyaan saaxibu dakhirat lcuqba sheekh alwalowi wuxuu leeyahay arrinkan uu musanafka sheegtay naysaburin uu ku raacay inuu ashhab maalik keligii ka wariyey sax maaha yani imaam nasaa wuxuu rabaa inuu dhahaa siyaaqa noocana waxaa wariyay ashhab oo malig ayuu ka wariyay cid muxuu asha ku raacdeen lama arko eh, marka wuxuu leeyahay saaxib dakhirat lcuqba arrinkaa ma jirta riwaayadan waxaa kaloo wariyey ismaaciil ibn culaya cabdirazaq ibn haman sancani abu qura dhammaantood waxay ka wariyeen malik can hishaam ibni curwa xadiidkan xadiid marka isaga la macno ayay wariyeen marka si gooni ah maanta si loo yidhaahdo waxaa weeyaan oo muxuu ah la yidhaahdo eh, waxaa gooni la noqdo ashab meesha ma yeelo xadiidka lagu daciifay weyaan imaam nasaai marka wuxuu rabay inuu xadidka yala taabto inkastoo uu soo dariishaday xadiidka boqol iyo laba iyo kontonaad dikru gasli ljunubi qofka janaabada qabo qabaysku uu qabaysana sheegitaan dhaqitaanka u dhaqaa la sheego dikru gasli ljunubi yadayhi qofkii janaabada qabo labadiis gacmood inuu dhaqo sheegitaan la sheego ayuu baabkan u baab yahay qabla an yudkhilahuma alinaa intuu suwaalka dhexgelinin ayuu baabkan u baabya weyaan suwaalka dhexgelinin xadiidka laba boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai amat la abarna axmed ibnu sulayman hiqatun faqih weeyaan axmed ibnu sulayman waa hiqatun xaafidna arahawi wa qala wuxu yhi xadathana xusein ibnu cali lmuqri wa hiqatun xaafid an zaida ibnu qudama wa hiqatun thabt qala xadathana cطa ibnu saa'ib abu saa'ib athaqafi weeyaan waxawe saduqun ikhtalat qala xadathani abu salama ibnu cabdiraحman wa hiqatun faqih qala xadahatnii waxaa ii warantay caaishatu um lmuminiin radi allahu ta ardaha ana rasul la rasulka sl slam kaana wuxua rasuulkeena ida iktasala markuu qabaysto min aljanaabati janaabuu ka qabaysta wudica lahu linaa waalka ayaa loo dhigi jiray fayasubu calaa yadayhi labadiis gacmood ayuu muxuu ahaa ku shubi jiray qabla an yudkhilahuma intuusan gelin alinaa waalka xataa idaa gasala yaday markuu labadiis gacmood dhaqa adkhala yadahu lyumna gacanta midigta ayuu nabiga gelin gelin jiray fi inaa waalki marka hore banaanka kusoo dhaqay uu soo nadiifiyey oo muxuu ahaa waa ku gidiyey kadibna gacanta midigteed ayuu gelinayaa uma saba bilyumna midigta ayuu mxuu ku shubayaa hahay midigta ayuu ku shubaya intuu soo dara ayuu ku shubayaa wa farjahu bilyusra xibintiis tarankana wuxuu ku dhaqaya nabigana sal slam gacanta bidaxda xataa idaa faraqa markuu nabigana ka faaruqa oo dhameeyo oo mxuu ahaa istinjadii dhameeyo saba wuxuu ku shuba bilyumna gacanta midigteed alyusra bidaxda ayuu ku shubi faaslahuma yani maadaama xibintiis taranka u taabtay nabiga labada gacmood u dhaqaya haddana oo mxu taabashada u taabtay uu kusoo nadiifay ayuu ka dhaqayaa uma intaa kadib nadaafada nabigana sugu dadaala arka sala allahu alayh wasalam uma intaa kadib markuu gacmihii nadiifiyo gacmihii marka horu dhaqay kadibna wuu istinjooday mar labaadu gacmihii dhaqay uma tamadmada markaasuu nabigana luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday alaatan saddex jeer uma intaa kadibna yasubu wuxuu ku shubayaa nabigeena calaa ra'sihi madaxiisa mila kafayhi labadiisa muxuu ahay calacalood oo buuxa alaaa maraat saddex jeer ayuu nabiga calaa rasihi madaxiisa kushuba sal slm uma yasub wuxuu kushuba calaa rasihi madaxiisa mil kafayhi labadiisa calacalood oo buuxa halaa maraat saddex jeer nabiga madaxiis kushuba sala la alay slam uma intaa kadibna yufiid wuxuu kushubayaa calaa jasadi jirkiisa kale ayuu biyihii kushubaya saasuu nabigeena sameynaya sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka ama baabka boqol iyo saddex-i kontonaad baabu dikri cadadi gasli lyadayni labada gacmood inta la dhaqaa tiradooda sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay qabla idkhaalihim alina waalka intaana la gelin ka hore suya weyaan waayah hahay xadiidka laba boqol iyo afar iyo afartanaad wa صaيح اsناad qala imam نسaعdي رحmat لlah abarna aحmed iبn سulayman الرahawi wa hiqة xafiظ qala xadaثna yزيd yزيd iبn haruun الsulmi mawlahum hiqaة eh, mutqin cabid weeyaan qalu xadaثna shucba iبn اxajaaj wa imamki an aطa iبn saib wan abu saib weyan athaqafi wa saduqun اktaلط an abi slmt بn abdiرحman qala u sأlta caiشhata ayaan weydiiyey radي الlahu ta an ardaha can gusli rasuuli llahi sala allahu alay slam nabiga nabiga alla qabayskiisa ayaan weydiiyey min aljanabati uu ka qabaysto fa qalat waxay tihi kaana rasul rasulka ala sal slam yufriqu calaa yadayhi halaatan saddex jeer iyuu gacmihiisa nabiga ku shubi jiray saddex jeer uma markuu saddex jeer gacmihiisa dhaqa kadib uma intaa kadib yaqsilu farjahu farjigiisa ayuu dhaqi jiray uma yaqsilu yadayhi labadiis gacmood ayuu nabiga eh, dhaqi jiray sala allahu alay slam uma yumadmidu nabiga uu luqluqan jiray waistanshaqu wasandaarsan jiray uma yufriqu nabigu kushubi yufriqu wuxuu kushubi jiray calaa ra'sihi madaxiisa wuxu kushubi jiray nabigana sala allahu alay slam talaatan saddex jeer uma yufiidu calaa saa'iri jasadihi jirkiisa kale ayuu nabigeena kushubi jiray sala allahu alayhi waali wasalam marka nabigeen intuusan gacmaha waalka gelinin saddex jeer ayuu dhaqi jiray baabka u dambeeya insha allahu tacaala ama casharka udambe eh, xadiidka u dambeeyo baabka udambeeya baabka boqol iyo afar iyo kontonaad waa isaalat ljunubi qofka janaabada qaba aladaa inuu wasaqda ka zuuliyo can jasadi jirkiisa qabla gasli yadayhi labadiis gacbantiisu dhaqan ka hore inuu wasaqda jirkiisa ku taalo oo manida iyo wixii lamidka midka ah inuu marka hore intuusan muxuua ah biyaha ku shubin inuu gooni ahaan u nadiifiyo in loo baahan yahay nacam baabu isaalat aljunubi qofka janaabada qaba zuulinta u zuuliya aladaa wasaqda can jasadi jirkiis buu ka zuuliyo bacda gasli yadayhi markay labadiis gacmood u dhaqa kadib ayaa waxaa la rabaa inuu jirkiisa wixii soo gaaray farjiga ma ahan amaba xibin taranka ma ahan wixii kale oo muxuu aha dheeri oo wax gaara inuu ka dhaqa weyaan ka zuuliyo xadiidka laba boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadii saxi isnaad ah qala imam anasai aleh raxmatulah abarna maxamud ibn khaylan almarwazi nazilu baghdad wa hiqa qaala anba'ana nadr ibnu shumayl hiqatun thabt qaala anba'ana shucba ibn xajaaj qala wuxu anba'ana cataa ibnu saa'ib waan soo marnay waa e, saduuq weeyaan ikhtalad qala wuxu samictu aba salamata ibn abdiraxman ayaan ka maqlay anahu muxuu aha aba salama dakala calaa caaishata umuna ayuu u galay radi allahu ta ardaha fasa'alaha wuxuu ka weydiiyey can gusli rasuuli llahi sal slam min aljanaaba nabiga habka uu janaabada ugu qabaysan jiray ayuu wax ka weydiiyey faqaalat waxay tiri kaana nabiyu nabiga waxay sal slam yu'taa mid loo keena bil inaa waal ayaa loo keeni jiray fayasubu calaa yadayhi labadiis gacmood ayuu ku shubi jiray halaatan saddex jeer fayaqsilu fayaqsiluhumaa wuu dhaqi jiray uma intaa kadibna yasubu wuxuu kushubi jiray biyamiinihi gacantiisa midigta intuu biyaha kusoo dara calaa shimaali badaxdiisa kushubi jiray oo fa yaqsilu wuxuu dhaqi jiray markaas maa calaa fakidayhi labadiisa muxuu ahaa bawdiya wixii ku yeela ayuu nabiga dhaqi jiray sal l slam oo wax ku halaaba haddii ay jiraan uma intaa kadibna yaqsilu yadayhi labadiis gacmood ayuu dhaqi jiray mar saddexaad waa marka fiir gacmihuu dhaqay ferjiga ayuu dhaqay wixii fakdayn ku yael ayuu dhaqay kadibna markaasa waxaa weye labada gacmood oo mar labaad dhaqay nabigeena sal l slam mar saddexaad ah mar labaad cafwan wayatamadmadu nabigu luqluqanaya marka waistanshaqu wa darsanaya wayasubu calaa ra'sihi markaasuu madaxiisa nabiga kushubaya halaatan saddex jeer ayuu biyo ku shubaya uma intaa kadibna yufiidu nabigu kushubaya calaa saa'iri jasadihi jirkiis inta soo hartay ayuu marka nabigeena biyaha ku shubaya sala allahu alayh wali wasalam saas ayuu nabigeena ugu dadaali jiray inuu muxuu ahay nadaafada xaggeed noqotaya iyo dhanka janaabada la bixi noqotaya ayuu nabigeena ugu dadaali jiray gacmihii ayuu dhaqayaa kadibna mxu xibin taranka ay mxuu aha istija ayuu samaynaya kadibna boodooyinkii jirka meel kastoo ay ahaata wixii gaaray ayuu nabiga dhaqaya sal ll slam kadib ayuu gacmihii ayuu marmar labaad dhaqaya markaasu kadib mxu aha nabigeena saddex jeer timaha uu mxuu aha biyaha eh, calacalihiis oo buuxa ayuu saddex jeer ku shubi markaasu jirkiis inta kale ayuu nabigeena sala allah alay slam biyaha gaarsiinaya saas ayaan dhaqanka nabigeen ahay sala allahu alayh wali wasalam marka qofka muminkan waxaa loo baahan yahay inuu ku daydo nabigeena sal slam maxaa yeelay eh, nabiga rabbigan wuxuu ley subxana wa tacaala laqad kana lakum fi rasulilah uswatun xasana intaas ayaan casha kusoo koobaynaa hada wallahu aclam w sal la w slam ala rasul mustafa